waxa lacabana horta waa wax fara badan oo eh, kufaar iyo wixii kufaar meesha iyagu iyaku baad ka jir waxay raban waa sameeyaan ma garas waa gartay waxyaalaha hadda ugu badan waxa waaye waa jiilaal cawskii waa cadaade macalgeedihii waxay sameeyaan waxay ku bilbilayaan gaas dabna waa kusii daynayay sababtay saas u samaynayaan maxay kula tahay marka waa dabdahi iyo nacays iyo alxamdulilahi eh, dadka waxay umalaynayeen inun mujaahidiinta kale ay nimankaas ay la dagaalamayeen sheegaankii iyo mucaaladadka soomaaliyeed dham ay la dagaalamaann wax kale utahay ma jiraan marda maxoolihii waxay cuni lahaayeen meeshiisa noolaan lahaayeen hataa aqabada badmale hadde waa gubatay geedihii waa gubtay cooska waa gubtay geedihii hataa maanta sanadka horteen nur laga sugi maaha waxba kasoo bixi maayo waa gartay goobaha la gubay ma deegaanadii hoodka oo daaqsiinka ahaa miya mise waa dhulbeeleed dhulbeeleed waa hood daaqsin meel anba laga aqaanin waay meesha dulooyinka bilow ilaa xirada beldowladka bilow ilaa meesha ku geysa hore iyo jiirguli waa gartay waxa gubaya yaa waaye marka ma ciidamada kufaarta ah miya mise waa kuwa murtadiinta ah kufaarta waaye kufaarta ayugaan iska waay waxa guba aan gudiida shuqulkumale waxay yihiin niman wala waa niman wasaaraddaas iska waxaa iska aruursanaha nimankan oo wadanka guba waxaasi nimada u dhaqmaa nimankaas waaye ma garat waa gartay e, ilaa hadda e, dhulka ay guweyn imise ayaa lagu qiyaasi karaa e, hegtar ahaan dhulkaasi ka waran tuulooyinka iyo deegaanada ay ku yaalaan waa kuwe dhulkaas horta dhul hawda waaye la dooglaa laga bilaaba midir waa baaxadiis waxay la egtaa kilomitr markii layidhaha balidoogla iyo jirguro waxa waaye waa konton iyo toddoba kilomitr waa midir waa garta marka intaas dhinac walba xataa haddii la rabo eh, ilaa toban kilomitra hoosta ay gelaysaa intaas waa hoos tuulo la laagay oo beri weynaa ku taalo intiila tuulada agaarkeeda weli hadda dama qabeen eh, dadkii xoolihii la jiray xoolihi mardhaxsi daaqan dagaa kusoo toosa ayagii dadkooda xataa waa isku qaribmaayin eh, dhibaata alla ma oge adoon addoon wax ka qaban kara aan lahaanaa meesha taalimada waa gartay saameynta dadka xoola dhaqatada ay ku yeesheen arrimahan ka waran marka badanta waa ballaaran tahay saxaabo tahay eh, xoolo iska dhaafa dadka naftiisa halis marmar ku gala marka eh, meesha dhibaato aada u culusaaaalama waa gartay eh, dadkan iyo sidoo kale goobaha ciidamadan ay gubayaan waxaa la tilmaamayaa in khasaare maaliyadeed uu geystay oo xoolo fara badan ay ku dhinteen arrimahaas maxaad nooga sheegi kartaa hadee xoolaha malikooda koraba xoolaha wax lala jiray iyo waxaan lala jiray dadka waa iskigi toosa anigu hadda been in sheegana waa io haboon maaha laakiin dad oo ku gubta ma maqlo laakiin xoolo wax daway iyo wax gubta iyo wax carada intaba waa la yal xataa maalin dad isku soo toosay oo la ceyrinayo dhowr naafaa ka jabtay ka waran marka dad aada og tahay oo aad taqaana miyaa jira oo xoola ay ka gubteen eh, imise ayaas hadda lagu qiyaasi karaa xoolaha gubtay dadka aniga ree baadiyo waay iyagan eh, hadda cid soo usoo sheegaan bumada waa dad iska fajacsan hore isii dawka sii galaayeen marka intii eh, hadda aniga lii sheegay oo tirkood tobaneeyo neef saddex neef iyo geli iyo waxaasaa lii sheegay waa gartay dadkii ka waran marka deegaanadii way ka barakaceen baa layidhi dadkii xoolo dhaqatada ah halkee bay qabteen waxaasi adiga